بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويصر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الناظم رحمه الله وكل منصوب إلى اسم في العرب أو بلدة تلحاقه ياء النصار فشدد الياء بلا توقف من كل منصوب إليه فعرفي وإن يكن في اللا أصلها فاحذفي كمثل مكيين وهذا حنفي تقول قد جاء الفتى البكري كما تقول الحسن البصري وإن يكن مما على وزن فتى aw wasni dunya aw calaa wasni mataa fabdil ilxarfa alakhiira waawa wacaasiman maraa wadacmanaawa taqulu hada caalawiy mucriqu وكل لهو دنيوي موبق وانصب أخ الحرفات كالبقال ومن يضاهيه إلى فعال والعطف والتوكيد أيضا والبدل twaabic yucraabna icraab اlأwl whakada اlwaصfu إida daaha صifa mawصuufuha munakaran aw macrifa taqulu khli lmaazxa wاlmujuna وأqbl الxujaaج أجmacuuna wmrur bزaydi rajuli ظariifi واcطif عlى saayilka الضaciif wاlcaطfu qad ydkl fi اlأfعaali kaqwlihim hib wasmu lilmacaali وأxرف الcطف جamيعا عشرة maxsuuraة ma'huuraة mushtahira alwaagu wlfaau wahuma lilmahal walaa waxata huma aw wahm wam wabal wabacdaha lakin waima inkasir وجاء للتخيير فاحفظ ما ذكر baabu naصb y haadakani baabu naصbi naصbka baabkiisii weey lafdigiisa qaabka loogu dhawaaqayo saddex luqaa ku soo arooray nusabun calaa wasni cumar nasbun calaa wasni laxmin oo siiqat lmasder loogu dhawaaqo nisabun oo siiqatuljamca loogu dhawaaqo oo jamcu nisbatina sida xikam iyo xikmatun oo kale arkaan buu leeyahay nasabku kow mansuubkii la nisbaynayey waa rajul oo kale mansuubu ileyhigii loo nisbaynayey waa quraysh oo kale adaadkii wax lagu nisbaynayey yo u fara badan saddexdaa rukni buu leeyahy mansuub la aaneeye mansuubun ileyh loo aaneeye adaadkii waa ya-da haaliban badana saddex isbedel baa ku dhaca culimay saddexda isbedelka u horeeya waa lafdi saddex arrimood buuna ka kooban yahay waa ziyaadatu yaain mushadadatin aakhira almansuubi ismiga mansuubkaa ah ee la nisbaynaayo aakhirkiisaa la dhigaya oo lagu ziyaadinaya yashadan wa kasru maa qablaha ya-daa waxa ka horeeyana waa la hoos dhigaya wa naqlu icraabihi ilayha icraabteedina ya-daa la dul dhigaya lafdi kaas oo arinta lafdiga laga qabanayo ko in yashadan aakhirka ismiga la saaro laba in xarafkaa ya-da ee waxa ka horeeya la kasriyo saddex in icraabta ya-da la duldhigo waa arrinta laga qabanayo waa lafdi midna waa macnawi oo waa sayruratu isman limaa lam yakun lahu waa in ismi looga dhiga shay kolkii hore ismi aanu ahayn kolkii hore ismi uma ahayn laakiin intaan kolka loo nisbeeyo muxuu noqonaya magac buu unoqonaya magac buu hee u noqonaya arinta saddexaad waa arrin xukmiya oo waa mucaamalatu mucaamalata sifati mushabaha sifada mushabahada ah, sida loola dhaqmo o kale loola dhaqmaya oo tusaale shifada mushaabahaad ismi daahir iyo damir waxaa may rafcin jirin ismigan yaa nisbada la geliyana wuu camal falaya saxiix wala la faacil muuqdi iska qaadan kara ku qarsoon ba iska qaadan kara saddexda arrimood waa laga qabtaa wuxuu yidhi sheekhu wa kullu mansuubin mid kastoo la nisbeeyo wa kullu mansuubin mid la nisbeeyo dhammaantii ilasmin ismi loo nisbeeyo ismiga oo kaa-inin ahaaday fil arabta carabta dhexdeeda ahaaday aw baldatin aw ilaa baldatin ama baldo loo nisbeeyo iyo beled talxaqu waxaa haleeli hu ay dalika alisma ismigaa waxaa haleeli yaaun nasabi nasabka yadiisa haleeli haddaba sheekhu waxau ihi fashadid shad oo adkee alyaaa yada shad bilaa tawaqufin ay bigayri tawaqufin istaagid la-aan ku shad sheekh ha ka shakiin min kulli mansuubin kaainatan xaala ay ahaatay yadaasi min kuli mansuubin mid kastoo la nisbeeye xaggiisa xaalay ka ahaatay ilayh isaga xaggiisa wax loo nisbeeyey facrif xukunkaa iyo arrinta aan kuu sheegay gara buu kuleeyahay sheekhiyo kalaamkaaga ku dabaq wuxuu ku leeyahay haddii aad shaksi u nisbaysid haddii shaksi nisbadiisa aad doontid inaad u nisbaysid ismi caraba ismi ku dhex sugan carabta bimacnaa ismi kamida ah min asmaai qabaa'il alcarab qayd maaha filcarabtuu ku yidhi qayd maahe waxa weya ama beled baad doonaysaa min bilaadi lcarab kamida inaad wax u nisbayso tusaale hashim oo kale ama bakar oo kale ayaad doonaysaa waxa weeyaan inaad wax u nisbayso qabailka carabta de benu hashim ama benu bakar oo kale ama maahe beled min bilaadi lcarab kamid aad doonaysa inad wax u sida mako oo kale sida misre oo kale sida madiine oo kale sida basro oo kale waxaad samaynaysaa buu ku leeyahay mansuubkaa la nisbaynayo aakhirkiisa waxaa galaysa ya loo yaqaano ya u nasab ya-daasina waxay ina tusinaysaa in ismigan loo nisbeeyey ama in beledkan loo nisbeeyey waxa ka horeeyana waa la kasrinaya tusaale quraysh baad cid u nisbaynaysaa maxaad odhanaysaa qurashiyun maxaad odhanaysaa qurashiyun soo kolka hore qurayshun iskama soo quraysh mayaan maxaa la samaynaya ismiga akhirkiisa horta ya ku siyaadi ya-dan yawnasa baa la dhahday ya-daasi way shadan tahay ya-daasi hee culimo way shadan sababta loo sheeday waa maxay farqan baynaha wa bayna ya mutakalim de iyadii waxaa lagu kala saarayaa yadi ya mutakalimkayd maadaama tan ay shirinta ynis baa la dhadaa saxiix wala la qurashiyun de yadan shidan waxa ka horeeyana hoos dhig yadanna waxa ka horeeya hoos dhig waad hoos dhigaysaa iyadana tashbiihan biya idaafa ya idaafi baad iyadana u ekeysiinaysaa saxiix wala la marka waa inay shadan tahay waa inaad ka horeeya aad kasrisid saasay noqonaysaa marka maxaad odhan qurashiyun baad odhanaysaa qurashiyun baad odhanaysaa markaa waa basiid waa iska fududahay beled baad doonaysaa inaad cid u nisbaysid ama waxaad doonaysaa waxa weeyaan ismi ayaad doonaysaa inaad cid u nisbaysid ismigaasi aakhirkiisa ama beledka aakhirkiisa umaad dhigaysaa ayaa ishadan waad meel garan waysanta xarafka ka horeeyana waad iska hoos dhigaysaa unsha qurashiyun haashimiyun bakriyun saas baad odhanaysaa basriyun saxiix walala saas baad waayahay haashimiyu bakriyu makiyu masriyu madaniyu basriyu saas baad ohanaysa misriyu saas baad ohanay iyo adaashadana baad aakhir ka dhigaysaa waxa ka horeyana waad kasrinaysaa wax adagoo intaa kusii jiraay oo loo dhaafaa mama jiro dee saddexdii arrimoodna waad ka qabaniyo saddex arrimood tagyiireed ku dhacayaana waa tagyiirkaa lafdiga ah oo a in waxa ka horeeya yada la kasriyo iyo raabtii inay iyada usoo guurayso inay raabtii he iyada ay u soo guurayso iyo yadaa ya-daasi lagu ziyaadinayo shadan arinta macnawigina waa maxay waa inuu ismi u noqday shekolka hore ismi aanu ahayn qurayshta marka hore magac guud ba lakin imaka marka qurayshiyun leedaa wa maxay dee cid bu magac unoqday soo ma makiyun cid bu magac unoqday mana mad cid magac unoqday de nin nin baa la odhanaya magac looga dhigaya arinta saddexaad ee xukmigiina waa maxay waxa ka dambeeya faacilnimu ku rafcinaya sida sifada mushabahada oo kale saddexdii arrimoodna saasay noqon wa kullu mansuubin mid la nisbeeyey dhammaantii ila smin ismi loo nisbeeyey ismiga oo kaa'inin ahaaday fil carabi carabta dhexdeeda ahaaday qayd maahe aw baldatin aw ilaa baldatin ama beled loo nisbeeyey talxaqu waxa haleeli hu ay dalika alisma ismiga mansuubka ee la nisbeeyey yaa u nasabi nisbada yadeeda ayaa haleeli fashadid shad oo adkee alyaaa ya-da adkee ya-da nisbada ha adkee bilaa tawaqufin ay bigayri tawaqufin joogsi la-aanna ku adke ha ka shigin buu kuleyahy min kulli mansuubin kaa'inatan xaalay ka ahaatay ya min kuli mansuubin mid kastoo la nisbeeyey ilayhi xaggiisa loo nisbeeyey facrif garabuu ku yidhi sheekhu maa dakartu laka waxaan kuusoo sheegay axkaamta nisbada saa u garo kalaamkaagana ku dabaq jaaanii rajulun qurashiyun dhe ama makiyun dhe ama damishqiyun dhe saas baad odhanaysaa wain yakun fi lasli haa-un faxdifi ka mili makiyin wahada xanafi taqulu qad jaءa alfata albakriyu kama taqulu lxasanu lbasriyu wuxuu yidhi wain yakun haddii uu yahay haunhaye haddii ay tahay mustaqiran mid ku sugan fi lsli asalka mid ku sugan haddii ay tahay hai hada wuxuu ujeeda kolka lagu joogsanayo ayaa tadi loo bedelaya hade wadalika tusaale kain wuxuu ahaaday ka mili makiyin maki iyo wixii lamid ah oo kale ayuu ahaaday iyo wahadakani xanafiyun weeye taqulu waxaad orani cafwan wain yakun haddii uu ahaado haunhaye haddii ay ahaato mustaqiran mid ku sugan fil asli asalka mid ku sugan ha iyo haddii ay ahaato he waa kan jawaab shardigiiy faxdif go ha ya-da go wadalika tusaale kaa-in wuxuu ahaaday ka mili makiyin maki iyo wixii lamida iyo wahaada kani xanafiyin mid xaniifin loo nisbeeyey wey madhabkii abu xaniifa ama banu xaniifa loo nisbeeyeyba taqulu waxaad odhanaysaa qad jaa waxa yimiday alfata wiilkii dhalinyarka ahaa ayaa yimiday fatihi albakriyu bani bakr loo nisbeeyey waa bani bakr o waa ismu qabiilatin qabiila kaaloo nisbeeyey kamaa taquulu ay qawlan qowl baad odhan qawlka oo kale inaan ahaaday ka qawlika odhaahdaada oo kale ahaaday aad odhanaysid xadaanaa waxaa noo waramay alxasanu xasan baa noo waramay xasankii albasriyo magaalada basra loo nisbeeyey xasan basri waa axadu aimati hadyi wasunna abu saciid markaasaasoo kale ad oran waxa loo nisbeeyey beledkaasi horena waxaa loo nisbeeyey qabiila ayaa loo nisbeeyey marka wuxuu ku leeyahay sheekhow mansuubu ilayhiga wax loo nisbaynayo u fiirso mansuubu ilayhiga wax loo nisbaynayo qabla nisba haddii ay tahay ku jirto maxaa la samaynaya ma fahamta hadda ka warramayo mansuubu ilayhiga wax loo nisbaynayo mansuubka ma aha ilayhiga wax loo nisbaynayo nisbada ka hor hadday ta ku jirtay saani idhaahdaa ma fahamtay waxaad samaynaysaa ta'da sheekh ka jar ta'da hee ka jar oo maxaa uga jaraysaa xadaran min ijtimaaci taa'ay ta'niitin cinda nisbatin mu'anatatin waxaa laga digtoonaanayaa laba ta-ood oo ta inay kulmaan marka mu'anase la nisbaynayo makata madinata ya ya mayna saxayn makata ka waran makata doonaysaa in cid u nisbaysid qabla nisba ila ismigan waa mansuub ilayhi soo ma qabla nisba maxaa ku jirtay dee ta baa ku jirtay maxaad samaynaysaa sheekh ta'da go maxaad odhan makayon baad odhanaysaa ta'da iska go ya-un xagga dambe dhigin ya shidan makiyun gabadhiina maxaad odhanaysaa makiyatun makiyatun maad odhanaysaa ya basriyatun basratun soo taa jirto basriyatun ya madaniyatun madaniyun soo ninkii ma odhanaysid madaniyatun baad odhanaysaa yadina haddaad taadii hore dayn lahayd maxaa ka dhalan lahaa makatiyatun makatiyatun bay noqon lahayd makatiyatun saxiix wala la markaa inta aanad haleeshin ba aanad weli mansuub aanad ka dhigin ba eanad u nisbayninba horta tada ka go makiyun ba ayar gabadhi markaad waxa weeyaan aad u nisbaynaysidna waxaad samaynaysaa tad umaad ayar keenaysa makiyaton mayna basidayn sidaa weeyaan wax badan ba kagama warramin da waa intaasu kaga warrame makiyun xanafiyuna waa lamid banu xaniifa ta mayna taa ku jirin abu xaniifa ta ama ama bani xaniifa ma nisbeeyo mayna taa ku jirin tadaa kolka hore ka go maxaad ohan xanafiyun gabadhina maxay noqonaysaa xanafiyatun saxiix walala wain yakun haddii uu ahaado intan waa shardiya ma garanaysaan fi lsli waa khabarkiiyo soo taqadumay haun waa ismiyo muahara wain yakun haddii uu ahaado haun haddii ay ahaato mustaqiratan mid ku sugan fi lasli asalka dhexdiisa mid ku sugan asalka waa qabla nisba mansuubu ileygay ku sugan tahay qabla nisba faxdif go maxaad goynaysaa ha hada go wadalika tusaale kain wuxuu ahaaday ka makiyin waa makiyo wixii lamida wa hada kani xanafiyun mid xanafi loo nisbeeyey iyo taqul waxaad odhanaysaa qad jaa waxaa yimiday alfataa wiilkii dhalinyarka ah ayaa yimiday fatihii albakriyu bani bakr loo nisbeeyey qabiilada bani bakr loo nisbeeyey waa qabiilo albakriyu banu bakr weyan kamaa taquliyay qawlan odhaahdhe qawlka oo kaa inaan ahaade ka qawlika odhaahdaada oo kale aad odhanaysid alxasanu xadahanaa amba'anaa waxaa noo waramay alxasanu xasan baa noo waramay xasankii albasriyo magaalada basre loo nisbeeyey waan fahnima waa markaa ismiga mansuubi ilayga qabla nisba haddii ay tahay ku jirtay taadaas waa laga goynaya sababta loo goynayaana waxaa laga digtoonaanaya laba tawtani inay kulmaan markaan muanao loo nisbaynayo intaa keliya weeyaan ka socoshe way markaa makiyun maxaad odhanaysaa makata maxaad odhanaysaa makiyun makawiyun ka hor idinka idintaalla idinka soo eegi doonaya waayahay win yakun mima calىa wadni fata aw wadni dunya aw calىa wadni mata faabdil ilxarfa alakhiira waawa waxaasi man maraa wadacma naawa wain yakun haddii uu ahaado ay huwa mansuubu ilayhigu kaa'inan mid ka ahaaday mimaa kii xaggiisa mid ka ahaaday calaa wasni fataa fataa wasankeeda wasankaa ku sugnaaday oo wasni dunyaa ama dunyaa wasankeeda wasankaa dushiisa ku sugnaaday mid ka ahaaday haddii uu yahay oo calaa wasni mataa ama mataa wasankeeda wasankaa dushiisa mid ka ahaday hadii uu yahay faabdil bedel bu ku yal xarfa xarafka bedel xarafka alakhiira ee dambe waawan wow u bedel wacaasi diid wacaasi khilaaf oo diid manay alladii kadiid maaraa kugula dooda ay huwa manku cidda arrintaa kugula doodana sheekhu dhinac iga leexadha indhaha isku qabane wada ka tag manay alladii kaka tag naawaa ku fogeeya ay huwa manku ka ku fogeeye arrintaa kaku fogeeyana ya dhaghaw dhigin bu kuleeyahay sheekh halkan wuxuu kaga warramayaa mansuub ilayhigii wax loo nisbaynayay waa hulaahi maqsuura alifta xagga daba fadhidada maqsuura soo garanaysaan maxaa la samaynaya aliftaasi waa saddex mid inay kasoo soo gadoontay waaw ila aliftu asal maayo sida casaa oo kale casaa iminka waxay ka soo gadoontay wow bay kasoo gadoontay casawani baa ayaa lagu mutanaya casawan ama casaweyn bade xaalatu raf iyo nasb ama inay ka soo gadoontay ya sida fata oo kale fatayaani soo ma garanaysaa mayna ya ahayn iyo meeshay kasoo gadoontayba inaan la garanayn meeshay kasoo gadoontay lamama garanayo sida mata oo kale meelaa lamela ka tid lama garanayo mamowba mayaba maxaa la samaynayaa waxaan samaynaynaa aliftaa waxaynu u gediyeynaa maxay waaw baynu ugeddinayna alifta maxaynu ugedinaa culimo waaw ugedan marka aad nisbaynayso waajibni baanad ugu bedelaysaa ama alif ha ka timaado ama wow ha ka timaado sida casan ama ya ha ka timaado sida fatan ama majhuula ha noqoto hala gelin waa sida mata oo kale nisbada maxaad odhanaysaa casaa saw may ahayn casawiyun alifkii maxaynu u bedelnay waaw fatawiyun maxaynu u matawiyun alifkii maxaynu bedelnay wow masl faanay mayna basir ahayn aad bay ufududahay waa thulathi waa maqsur maqsur addunyada waad garanaysaa alif xagga dama fadhida maaha aliftaasi ama ha noqoto mid wow ka soo gadoontay ama ha noqoto mid yaa ka soo gadoontay ama ha noqoto mid majhuulaha oo aan la garanahayn be waxaa la samaynayaa aliftaasi wow baa loo bedelaya cinda nisbati waad fahamtay sheekh ma cinda nisba ya maxaa loo bedelayaa wow loo bedelaya maxaa loo bedelaya wow oo maxaad odhanaysaa casawiyun wiyun mata wiyun oo garanay maxaa eh, casawiyun garanay awalkii horeba woobay kasoo gadoontee matana mama garanayno waa majruuxaal mala katimi ma garanane tafatan ya bay ahayd maxaa ma ya lagu celiyo maxaa wow loogu bedelaya ya waxa wow loogu bedelayaa oo la necbaysanayaa kasro iyo dhawriyood inay kulmaan baa la diidaya ila dhawriyood ba meeshan yaalle ya-daa dambaysheeda meel laba iyo odo kale ka dhignan iyo yadii de asalka hore kusii jirtay mana saddex iyo ood iyo kasra isla noqonayn taasaa la nacaya marka sidaa aawadeed baa he wow loogu bedelaya kaasi waa ka waxaa kaloo sheekhu raximah llahu uu ka waramay rubaaci rubaacigani waa maqsuur waa rubaaci maqsuura sheekh maad fahamtay waa rubaaci waa maqsuur xagga dambe maxaa ka fadhiya alif baa fadhida hase yeeshee xadafkiisa labaad wuu reeban yahay maxaa la samaynaya isagana xublaa ka waran mina rubaaci yani mayna maqsuur ahayn manu u reebnayn siaad u taskiirin marka dunyaa ka waran muusaa ka waran ciisaa ka waran siaad samaynaysa laba arrimood baa banaan sheekow laba arrimood baa he banaan labada arrimood waa maxay alifkaa laba arrimood baa ku banaan alxadfu daaqadaba ka saar iyo alqalbu mayagedi labadaasaa ku banaan labadaasi ayaa kuu banaan inaad xadaftid oo tidhaahdid dunyiyun dunyiyun iyo xubliyun ku banaan waxaa kaloo banaan in la sugo oo alifti un de loo bedelo waaw dunyawiyun dunyawiyun xublawiyun saxiix wala la marka ismiga haddii rubaaci yahay rubaacigaasina uu maqsuur yahay haanigiisina uu reeban yahay labadaasaa ku banaan labadaasaa ku banaan labadaasi ayaa ku banaan faabdil xarfa waajibushaan ka dhig bedel bu ku yii bedelkaasi faabdilu kuley ribaaciga waa laga raajisan yahay waxaa raajixa xadafka in laiska gooyo in la gooyaabaa raajix oo la idhaha dunyiyun xubliyun waxaa kalood odhan kartaa siduu sheeku ina mare in faabdilu ku yidhi dunyawiyun xublawiyun saxiix wala la waa basiir bay la tahay culimo waxa kale uu ka warramay oo beydka saddexaad uu ku sheegayaa haddii loo nisbeeyo wasanka faciil ee muctalulaamka ah hadday wax loo nisbeeyo haddee wax loo nisbeeyo sidee lo odhanaya waa faciil oo muctalulaama sidee lo odhanaya waxaa la samaynayaa oo la odhanayaa sida khaniyin iyo caliyin oo kale weeyaane calawiyun iyo hanawiyun baa la maxaa loo bedelaya alifkii wow baa loo bedelaya tabdiilkun baa soconaya wow baa loo bedelaya calawiyun iyo hanawiyun baad odhanaysaa waxaa dhici karta waxaa dhici karta in yaa-u nisbadii laga kaaftoomo yaa-u nasabkii in laga kaaftoomo oo maxaa lagaga kaaftoomaya mansuubu ilayhiga loo dhalaalinayaa wasanka facaal mar haddaad facaal meesha keentay yaa nisba ma keenaysid yaa-u nisbadii waad ka maarmaysaa waxaanad u dhalaalinaysaa mansuubu ilayhigii wax loo nisbaynayay wasanka facaal wasanka facaal arintaasina waxaa aada ugu fara badan tahay xirfadda iyo shaqa iyo shaqadiiyo waxyaalaas ugu badan tahay xirfa haddii aad maqashaan sida wansub akhal xirfatu gu yidhi waa kullu camalin wa kasbin yartasiqu minhu linsaan waa meel waa camal kasta iyo kasbi kasta oo insaanku waxa weyan arsaaq u ka raadsado sida iibkii iyo zaraacadii iyo wixii lamidka ahay waman yudaahiihidana wuxuu ka warramayaa saaxibulxirfaha cidda shabahda cidda isnehe shabahda oo sanaacada iyaduna ciddale sanaacada cidda le baqaal markaa taasu ku tusaalayn doonaa tusaale qofka daqiiqda iibinaya maxaa la odhan daqaaq baa la odhanaya de daqaaq baa la odhanaya qofka cadarka igniya maxaa la odhanaya cadaar baa la odhanaya de ya cadaar baa la odhanaya qofka burka iibinaya maxaa la odhanaya baraar baa la odhan de ile waa facaale saxiix walala saas bay noqonaysaa wamaa rabuka bidhalaamin lilcabiid ka waran wamaa rabuka bidhalaamin lilcabiid wamaa rabuka rabbigaa maaha bidhalaamin mid dulmi badan lilcabiidi addoommada dhalaam siiqat mubaalaga haddaa saa tidhahdid mafhum mukhaalafun muxuu noqonaya in badan madulmiya in yar madulmiyaabay noqonaysaa soo markaa ma aha siiqatu mubaalaga ma ahay waa maxay waa nisbe weya wasanka facaal weyan wamaa rabbuka rabbigaa ma ahaanin bidallaamin mid dulmi loo nisbeeyo lilcabiidi addoommada oo dulmiyo saxiix wala la markaa iska ilaali sheek dallaamkani waa maxay amhilatu mubaalagiin maanta loogama jeeda waa maxay waa nisbadii weeyaan facaal baad u nisbay ayaad ka dhigtay marka intaasu mu wada intaasunbuu sheekho wadaa waaya wuxuu yidhi in yakun haddii uu ahaado ay huwa mansuubu ilayhiga wax loo nisbaynaya kaainan mid ka ahaaday mima kii xaggiisa mid ka ahaaday calaa wasni fatan fatan wasankiisa wasankaa dushiisa ku sugnaaday oo wasni dunya ow calaa wasni dunya ama dunya wasankeeda wasankaa dushiisa ku sugnaaday ow calaa wasni mataa mataa wasankeeda wasankaa dushiisa ku sugnaaday faabdil bedel buu ku yhi alxarfa xarafka bedel xarafka alakhiire ee dambe waawan wow u bedel wa khilaaf khilaafoo diid manay alladii ka diid maaraa kugula dooda ay huwa manku oo wadac ka tag manay alladii ka ka tag naawaa ku fogeeyo ay huwa manku taquul waxaad odhanaysaa haadaa kani calawiyun mid cali loo nisbeeyey weeyi calawigaasoo mucriqun asala wa kullu lahwin mashquul kasta lahwigaasoo dunyawiyin adduunye loo nisbeeyey muubiqun mid saaxiibkii halaagaya weeyi wansub nisbe akhal xirfati xirfada iyo shaqada ka u saaxiibkaa wadalika tusaale ka inu wuxuu aday kalbaqaali baqaal buu ahaaday baqaal khudradiibiyihi wa man nisbe manka oo yudaahii shabaha ay huwa manku hi akhal xirfaha ilaa facaalin facaal u nisbe halkaad u nisbaynaysaa facaal baad u nisbaynaysaayo yaa u nisbihii waad iska daynaysaaba wasano kalena way jiraan xabaddaas kaga gaabsada baabu tawaabici hadakani baabu tawaabici tawaabicda baabkiisii weeyi tawaabicdu waa jamcu taabic taabic baa lagu jamciyey tawaabic lagu jamciyey taabica xagga luqada waxaa lagu idhahdaa almutaabicu ligayri ka ayrkii raaca ayaa la yidhahdaa kalma'muumi yutaabicu limaama mamuumka yuu raacaya mamuumka yuu raaca imaamka inamaa jucila alimaamu liyutama bi soma markaa u fiirso mamuumku wa wa wa waa taabic waa raace imaamkuna waa maxay waa matbuuc waa la raaco wey xagga listilaaxana waxaa la yidhahdaa allafdu waa lafdiga almushaariku la wadaagsanaya limaa qabla waxa isaga ka horeeya fii icraabi icraabtiisa ayuu la wadaagsanaya icraabta alxaasila xasishay fii dalika kaa dhexdiisa xasishay ka atarkiib ee tarkiibka ninka seexda su-aal adag ba utaalla adasalaaliya waaya marka intiinbu soo sheekho tawaabicdood garanaysaan tawaabicdu waa imisa ya waa afar waa cadaf iyo tawkiid iyo nacti iyo bedel haddaynu laakiin cadafka kala saarno ka waran tawaabicdii shan bay noqoni haddaynu cadafka ka dhigno cadfu nasaq iyo cadfu bayaan haddaynu tawkiidka kala saarnona oo tawkiid lafdiyo tawkiid macnawiyana lix bay ku noqoni hadday kulmaan waran hadday kulmaanna actigaa loo raysiinayaa maxaa ku xiga bayaankaa ku xiga maxaa ku xiga tawkiidkaa ku xiga maxaa ku xiga bedelkaa ku xiga maxaa u dambeeya nasqaa u dambeeya qadimina actafa lbayana faakid uma abdil waktin bicadfi lxuruufi waa ka halkaa hoos kugu tiriye sheeko nactiga horaysiyo bayaanka kuxigsiyo tawkiidka kuxigsiyo bedelka kuxigsiyo cadfu nasqa u dambaysiy buu ku yidhi caamilka ku camal falaya muxuu yahay caamilka ku camal falaya taabica waa caamilka ku camal falaya ayo matbuuca la raacayo ila lbedelu bedelka mooyaane ma tawaabicd caaw ka baqasan oo sheekh tawaabicdu waa carab marin weyaan tawaabicd hore nu qaadna caaw inta idinka laqmaysan lahaba waa yahay ila lbedelu mooyaane oo bedelka isaga waa maxay fa inahu biniyati takraari lcaamil caamilkaa hore mid lamid a isaga he ayaa he isaga ku camal falaya saxiix walala ee kaa hore isaga kuma camal falaya de wuxuu yidhi walcadfu cadafkii labadiisii noocba bayaanki iyo nasaqii wa tawkiidu iyo tawkiidkii aydan ay idku noqday aydan noqosho noqdaye walbedelu iyo bedelkii tawaabicon sheekho soo kamaala insarif maxaa loo tawiniye waa shada waa daruuratu nadmi saxiix tawaabicu tawaabic weeyi tawaabicdaasoo yucrabna la icraabi tawaabicda icraabal uweli kuwa hore icraabtood oo kalea la icraabi taabica waxaad icraabaysaa matbuuca la raacinayo ee la raacayo icraabtaadi icraabtaadi icraabi sheekh wahakada iyo wakainun kadaa saas oo kale weeye alwasfu wasfigii idaa baaha marka ay shabahdo asifatu sifadu marka ay shabahdo mawsuufaha mawsuufkeega marka ay shabahdo munakaran xaala u yahay mawsuufku mid la nakireeyey ow macrifatan ama macrifo xaalada u yahay taquulu waxaad odhanaysaa khalli ka tag oo ka dhex bax almasxa kaftanka ka tag wlmujuna agagasnimadana ka tag wa aqbala waa soo qaabilay alxujaaju xujaajtii ajmacuuna dhammaantood wamrur soo mar bizaydin zayd soo mar rajulun nin soo mar rajulka oo dariifin caqli badan wacdif u dhimri calaa saa'ilika ka wax kuweydiista ka wax kuweydiistay aldaciifi tamarta daran walcadfu cadafkii qad yadkhulu inuu gala ayaa la arkaa ay huwa cadafku fi lafcaali afcaasha inuu gala ayaa la arkaa wadalika tusaale kainu wuxuu aday ka qawlihim odhahdooda ay yidhaahdeen sib bood wasmu u kor naqo lilmacaali ila darajooyinka sare u kor cadafka labadiisii nooba bayaan iyo nasaq tawkiidka labadiisii nooba lafdi iyo macnawi bedelka labadii afartiisii qayboodba aydan caamilka ku caanfalaya waa idtu aydan waana kalimatun yu'taa biha idaa kaana bayna maa qablaha wamaa bacdaha irtibaaطun wamunaasabatun waa kelmad loola yimaado waxa iyada ka horeeya waxa iyada ka dambeeya marka uu ka dhexeeyo irtibaad isku xidhnaasho ama munaasabo wuxuu ku leeyahay waxaan ku noqonayaa ikhbaar aan ka waramo bedelka intaan ka soo warramay wixii isaga ka horreeyey oo ah cadaf iyo tawkiidde waa saa macnuu tawaabic weeyaan maxay raacayaan waxa isaga ka horeeya ee matbuuca ayay raacayaan xukman walafdan bay ku raacayaan xukman he walafdan bay ku raacayaan yucribna baa kuusi ayaa kuusii caddaysay yucribna waa la icraabi ila nuunku waa nuununiswa tawaabicdu u noqonayaay icraaban weli kuwa hore icraabtooda la icraabi ah. sidaa ismiga hore u ciraabtid waad iraabi sidaa ficilka hore u ciraabtid waad u iraabi haddaad rafcisid waad rafcini haddaad nasbisidna waad nasbini haddaad jertidna waad jeri haddaad jasmisidna waad jasmini sidaasi oo kale waxaa buu kuri wasfiga wasfiga nactina waa la dhahdaa nactina waa la dhahdaa mawsuufiyo mancuud sifo iyo nacti waa isku mid labadaas saxiix walalaha fahmi waayn munakar haddii uu yahay sida marartu birajulin caaqilin macrifo haddii u yahay marartu bizaydin alcaalimi tusaalayaashii buu ku siiyey oo oh, cadfu nasaqii buu soo horeysay halli waa utrug ka tag oo ka dheerow kan kan dadaalaya sunada ku dadaalayow almasxa masxigu marka miimka la fadxiyo waa masdaru mazaxa mazxan waa min baabi manaca waa idaa laciba bikalaamin mudxikin waa marka ruuxu ku ciyaaro hadal dadka ka qoslinaya laa yuqsadu macnaahu macnihiisa iyo waxa loola jeedana aan dan laga lahayn taaska ilaali buu kuleeyahay wlmujuna miimka waa la godaya wlmujuna miimka waa la godaya waa mujunka waxaa la dhahdaa waa alkhuruuju min almasxi in kaftanka laga baxo ilaa xaddi alkhalaajati loo baxo bidikri ma shay sheegistiidna loogu baxo yustaxyaa minhu laga xishoodo yustahya minhu laga markaa waxa la dhaha waa majana mujuna waa min baabi qacada waa idaa saluba waqalida ruux markuu adkaado almaajinu liman laa yubaali qawla wa ficlan kaanahu sulb lwajhi waa sida nin wejigiisu adag yahay oo kale wuxuu kuleeyahay waxaad ka tagtaa qof yaho muminkii masaxa iyo kaftanka badan ka tag mujuunka iyo waxa weeyaan agagasnimadana ka tag waayo lianahuma min alaxaadiidi walabaatili waladaaxiiki alati laa tujdi nafcan wax alla wax dheef oo aad ka helaysaa ma jirto washtaqil bidikri rabi biadkaari rabbika rabbiga adkaartiisa iyo xusgiisana ku mashquul buu kuleeyahay tusaalaha marka yaa iskale ya cadafkii munainde almasxa maxaad ku cadaftay walmujuna baad ku cadaftay lialif wa alifilbilaqi ila socda culimo tawkiidkiina waa kan aqbala alxujaaju alxujaaju mayna faacilayn ajmacuuna ka waran sheekh ya mayna tawkiidayn waa tawkiid tusaalaan arrin labaad baan ka faaidaysanayna arrinta labaad waa maxay jawaazu tawkiidi biajmaca min gayri taqadumi kuli iyada oon ajmac kulli aan laga horraysin baa lagu taakidiyey soo ma aragti waa iska banaan tahay tusaalahaasa u daliilo xariiriyo maray tusaalaha saddexaad waa kii bedelka umrur bizaydin rajulin dhariifin bizaydin maxaad ka bedeshay rajul baad ka bedeshay rajulna maxaad kasii sifaysay dhariifaad ka sifaysay tusaalahan laba arrimood labadaba waad ka qaadan kartaa ma la socotaan laba arrimood labadaba waad ka qaadan kartaa labada arrimood waa maxay ibdaalu nakirati min almacrifa nakira laga bedelay macrifo shardi maaha mubdeluminiga iyo bedelku inay isku waafaqaan macrifanimada ma shardi ba la shardi maaha markaa eeg mubdeluminigii wax laga bedelaya waa zayd waa macrifo bedelkiina waa nakiro taa waad ka qaadatay waa mid labaade nakirada haddii macrifo laga bedelo nakiro iyada lamid a lagu sii sifayn karaa dhariifi mayna sifayn maxaana laga sifeeyey nakiro laga bedelay markii hore macrifo labada arrimoodba waad ka qaadatay tusaalaha u dambeeya waa tusaalihii wasfiga wactif buu ku ashfiq u dhimri calaa saailka adaciifi adaciifi waa yaad ka sifaynaysaa saailka ayaad ka sifaynaysaa saailka ayaad ka sifaynaysaa intaa markuu sheegay wuxuu u gudbay afcaasha cadafkooda ayuu u gudbay dee midna waad la socotaayo cadafka labaa loo qabiya cadfu nasaq iyo cadfu bayaane cadfu bayaanku ma galo ayo afcaasha ma galo sheekh asmaadu mu gaar ku yahay afcaasha waayo waa cadfu nasaqa markaa afcaasha dhammaan waa la isku wada cadfi karaa wuxuu ku tusaaleeyey buu soo horreysiyo wuxuu yidhi masibiyin yasib weyan sib sib sib weyan ficilku waa wasaba wasaba wuu booday yasibu waa boodaya lam yasib ma boodin haye amarka cishi dhawaan gaari doonaa sarfiga maxaa la sameynaya lamta iyo yadabago sow mutaxarik muu soo hadhin halkaasun ka bilow maxaad odhan sib bood wacada yaciidu lam yacid ciid mana saan sib baad odhanaysaa sib waa bood weeyaan haye wasmuna waa maxay waa amar maxaa laga keenay sama yasmu sumuwan sawma waa id irtafaca wacala markaa muxuu isku cadfay laba ficil bu isku cadfay ama laba jumli isku cadfay de laba jumlo amara de ib faacilkaygi baa ku istitaaran wasmuna faacilkaygi baa ku istitaaran ama sidoo ka wada de laba ficil bu isku cadfay maadigina waad garanaysaa de maadigu waa maxay qaama waqacada zaydun ka waran de waa la isku cadfay qaama waqacada zaydun waa la isku cadfay haye mudaaricii ka waran yakulu wayashrabu camrun maa saxayn waka laqma may wax kuu laaban ma jirto marka de waxaan o dhan sheekhu raxima allahu tacaala axkaamtii tawaabicda uu iska gaabiyey isagu kutubtii hore kusoo baratay nactigoo kale waa la qaymin jiray xaqiiqi sababi xaqiiqigu tabanbu maxay ka raaca sababigu inta so waxaaso dhan inaan soo baran de intii dib kugu celina xaggii hore kuso marta waynu gaari doona insha alla kutubta dambe walcadfu cadafkii watawkiid iyo tawkiidkii aydan ibtu naqda aydan noqosho naqdaye walbedelu iyo bedelkii tawaabicu raacayaan weeyi tawaabicdaasa yucrabna la icraabi tawaabicda icraabal uweli kuwa hore icraabtooda la icraabi wahaakadaa wakaa'inu kadaa saasoo kale weeyi alwasfu wasfigii idaa daahaa marka ay shabahdo asifatu sifadu marka ay shabahdo mawsuufaha mawsuufkeega marka ay shabahdo munakaran xaalow yaha mawsuufku mid la nakireeyey aw macrifatan ama macrifo uu yahay taquulu waxaad odhanaysaa khalli ka tag almasxa kakaftanka ka tag walmujuuna dhabcaalnimadana ka tag iyo agagasnimada wa aqbala waa soo qaabilay alxujaaju xujaaji waay soo qaabishay ajmacuuna dhammaantood wa mrur soo mar bizaydin zayd soo mar rajulun nin soo mar rajulka oo dhariifin caqli badan wactif u dhimri calaa saa'ilka ka wax ku weydiisanaya saa'ilkaaga aad daciifi tamarta darane miskiinka walcadfu cadafkii qad yadkhulu dhab ahaan waa gala ay huwa cadafku fi lafcaali afcaashu gala waa cadfuna saqiye wadalika tusaale kain wuxuu ahaaday ka qowlihim odhahdooda ay yidhaahdeen hibbood oo wasmo u kor naqo min ila macaali meelaha wa axrufu lcafi carafka xuruuftiisu jamiican xaala ay tahay xuruuftaasi casharatun toban weeyi tobankaasoo maxsuuratun la koobayo tobankaasoo ma'huuratun carab laga soo naqlinayo tobankaasoo mushtahiratun caama alwaawu wa weeyi walfaau fa weeyi wa uma uma weeyi lilmahari dibdha xaalada ay u ahaatay walaalaa weeyi wa xataa weeyi uma wa uma weeyi ow wa ow ow weeyi wa am weeyi wa bacdaha ay wa kainaani bacdaha amaaniyada iyo sideedaa dabadeed waxaa ahaaday laakin laakin laakin wa ima iyo ima in kusira hadii la kasriyo ay huwa imaagii hadii la kasriyo yakun min xuruufi lcadfi xuruufulcadafka ayuu kamid noqon jawaab shardigii baa go-ane wa jaa waa yimid ay huwa ima litakhyiri liajli takhyiiri doorangelin dooransiin darteed ayaa ugu yimiday ee faxfad xifdi bu ku yihi sheekhu maa ay aladi ka xifdi dukira la sheegay ay huwa maaga de xuruuftii xuruufulcadafkiiyo tobanka ad u taqaanuun buu kuu sheegaya sheekhu halkii laisku khilaafsanaana waa kaa kuu sheegay waa imaada sida raajixaana markaa waxay noqonayaan maxay waa sagaal weeyaan sagaalkaasina labun baa loo qaybin jiray oo qismu yaqtadi tashriika bayna almacduufi walmacduufi caleyhi fi lafdi duna almacna qayb wadaajinaysa macduufka la cadfayo iyo macduufu caleyga lagu kod cadfayo lafdiga oo icraabta una ka wadaajinaysa laakin macnaha oo xukunka aan ka wadaajinayn saddex bay ahaayeen waa bal iyo laa iyo laakin soo ma toddobada kale lixda kale soo hadhayna maxay noqonay hadda imaa ku darsatidna oo toddobe waa qismun yaqtadi tashriika baynahuma fi lafdi wlmacnaa macaanidoodi miya kutubtii horena waad kusoo martay umu banbixin ba sheekhu keliya wuxuu sheegay uma mahal bay faideysa waa tartiib maca taraakiya imaaduna maxay faideysaa takyiir bay faideysaa bacda alab weliba markay tahay weyaan bacda alab markay tahay maxay faidin jirtay takyiir bay faidin jirtay sharxduna wuu inii dhigdhigaya kutubta dambana waan ku gaari doonaa de sheekhuma mutaaban maan maan keenaa la wa axrufu lcadfi carafka xuruuftiisu jamiican xaale ay tahay calaa ra'yi sibawayhi mubtadaa wa axrufu lcadfi cadafka xuruuftiisu jamiican xaal ay tahay dhammaan casharatun toban weeyi tobankaasoo maxsuuratun la koobayo tobankaasoo ma'huuratun carab laga soo naqlinayo tobankaasoo mushtahiratu bayna nuxaad caan baxday alwaagu wa weeyi casharada ka bedel walfaau fa weeyi wa uma uma weeyi lilmahalikaad simeeyo dibdha xaalada ayuu ahaatay walaalaa weeyi wa xataa xataa weeyi uma wa uma uma weeyi aw wa aw aw weeyi wa am weeyi wa bacdaha ay wakaainaani bacdaha sideedaa lasoo tiriyay dabadood waxaa ahaaday lakin lakin wa ima iyo ima in kusira hadii la kasriyo ay huwa ima hadii la kasriyo yakun min xuruufi lcadfi wuxuu kamid noqon maxay xuruufcadafka ayuu kamid noqoni waayahay wa jaa waa yimiday ay huwa imaagii waa yimiday litakyiiri doorgelin iyo dooransiin darteed buu u yimiday oo macnihiisu halkaa ku baraarujiyey faxfad xifdi buu ku yuri sheekhu oo gurada ka qabo ma ay aladi ka qayb oo xifdi dukira la sheegay ay huwa maaga kala sheegay iska subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk